alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira ah, masalada aynu sheegnay shalay oo ku saabsan saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiiskaynu soo qaadannay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ishkaal geliso ay is yidhaahdaan saxaabada maadaama la ammaanay oo si caama ah ammaantu ay u jirto say u dhici kartaa cid ka midi inay gaalowdo saxaabiga markay culammadu tacriifinayaan waxaa lagu tacriifiyaa man laqiya anabiya sala allahu aleyh wasalama mu'minan bihi wamaata cala aliimaan wa in takhallalat riddatun cala alasaxi siduu xaafid ibnu xajar ba odhanaayo marka dee ciddii gaalowdaa saxaabadii kama mid aha ciddii daahirhaan ha u islaamtee laakiin aan baatinkii iimaanka la imanin oo marka horeba gaalnimo qarsanaysay walow islaam xukmiya ha u sugnaadaba eh isaguna saxaabada kama mid ah waa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaysan yahay iimaankaana ku sugnaada oo ku dhintaa marka ciddii ammaan gaari u soo aroortay waxaa la ogsoon yahay khaatimadoodu inay wanaagsanaanayso aynay dhici karin inay ridoobaan wa kaalcasharati almubashiriina biljanna wa ka ahli badrin wa ka ahli lxudaybiya dhammaantood waxaa soo arooray cumuumaad sheegaaya in cid ka midi ayna xumaanayno laa yadkhulu nnaara axadu baayica taxta ashajara wamaa yudrika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum macaam ciddii fadaa'il khaasi u soo aroortay iyaduna waa saa si la-eg iyo ammaan gaara yacni laynoogu sheegay cid kastooo saxaabada ka mid oo nebigu fadiilo u sheegay amaba ilaahay u sheegay wanaaggaa way ku sugnaanayaan laakiin macnaheedu ma aha cid nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamnimo u muujisatay gaalnimo ma qarsan karto ama ma gaaloobi karto dee nebigoo noolbaba qaar gaaloobeen ibnu khatar maxaa lagu dilayy uqtuluu saw daahiran markii hore nebiga ma rumayn calayhi salaatu wasalaam markii dambena saw diinka kama noqono ma kufriyeen saasaa lagu dilay lama odhanaayo cid markaa daahiran nebiga u rumaysay munaafiq ma noqon karto ama ma gaaloobi karto wa fii xayaati nabiy sala allahu aleyh wasalam baa afraadi gaalowday oo islaamnimadii ay muujisteen ay ka laabteen ruuxana waxaa dhici karta islaamnimo daahira in loo xukumo iyadoo aan islaamnimadaasi aynay ahayn mid xaqiiqi ah ay tahay mid xukmi ah bimacnaa qofku hadduu gaalnimo qarsanaayo oo islaamnimada muujisto laakiin aan la ogaanin oo dadku aynay ogaanin inuu gaalnimo qarsanayo aynay ogaan dee islaamnimadu muujistaa loo xukumaya waatay culammadu yidhahdeen iimaan xukmi iyo islaamnimo xukmi iyo islaam xaqiiqi iyo iimaan xaqiiqi actiqaa fa innaha mu'mina yani waa iimaan xukmi bay culammadu yidhahdeen axkaamtii yani iimaanka ku xidhnayd baa ku fulaysa daahiran baa iimaanka loo xukumaya waxay la mid tahay islaamnimada xukmigaa yacni munaafiqu wuxuu muujisanayaa islaamnimo gaalnimona waa qarsanaya gaalnimada uu qarsanayo haddii aynaan ogaanin axkaamta adduunyadu daahir bay ku dhisan tahay ee islaamnimadaasaa loo xukumaya laguna mucaamilaya laakiin cinda allaahi wuxuu ku xukuman yahay inuu yahay markaa munaafiq naarta dabaqadda ugu hoosaysa gelaya hadduu sidaa ku dhinto oo ku waaraya marka ciddii gaalowdaa dee waxa weeye ma noqonayo saxaabadii cid ka mida cid ammaan gaara ilaah iyo rasuulkiisu ay ammaaneenna inay gaaloobaan ma dhacayso abadan marka dadkii waayadii dambe islaamay dee fii xayaati saxaaba qaarkood islaamnimadii ka noqdeen waxaa la yidhahdaa oo kale xajkii nebiga sala allahu alay wasalam xajat alwadaac khalaa'iq badan baa nebiga la kulmay oo la xajiyey ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdaan boqol iyo labaatan kun bay ahaayeen markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dad ka mida ayaa diintii ka noqday oo ka laabtay waa xurubtii xurubu ridda damay ahayn dhammaantood qaaraan nebiga la kulmin yacni dadka murtadiintaee lala dagaalamaya qayb ka midii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa arkeen iyagoo islaamnimo iyo iimaan muujisanaya haddana waa gaaloobeen oo waa ridoobeen laakiin waxaynu tilmaamaynaa ciddii iimaanka ku raasukday ee saabiqiintii ahayd kollayba in cid markaa diinkii ka laabatay oo ka noqotay ayna jirin dadka ridoobayedadka ridoobayay waxay u badnaayeen yacni dad markaa ama nebiga aan la kulmin ama waayadii dambe islaamay bay u badnaayeen calaa haada laa tacaarud waxaynu ku soo jirnay kitaabu almansuuraati waalmulax waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka raqamkiisu yahay kun siddeed boqol toddobaatan iyo shan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayre qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaanu ahayn fii dacwatin yeedhma naloo yeedhay oo casuumad naloogu yeedhay yacni ayaanu ku wehelinnay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa rufica ilayhi diraac nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo kor yeelay bimacnaa loo keenay diraac dhudhun baa loo keenay wa kaanat tucjibuh wa kaanat waxay ahaan jirtay tucjibuhu miday cajabinaysay ahaan jirtay bimacnaa wuu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhudhunkaas yacni waa jeclaa icjaabka waxaa loo jeedaa inuu jeclaa baa laga tilmaamayaa fa nahasa minhu nahsa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa goostoo ilkaha caaradooda ayuu ku goostay hilibkii yaraaye ku yaallay ayuu markaa goostay nahsatan goosasho ilka caaradooda ku goosanaayo wa qaala waxau yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana anigu sayidunnaasi dadka ka ugu mudan baan ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame aniga ayaa ugu mudan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tadruuna mima dalik ma garanaysaan buu ihi mima dalik taasi waxay ku dhacday ma garanaysaan yacni mima dalik yacni maxay ka dhacdo maxaa sababay maadii istifaamiyada ahayd ee su'aasha faa'iidaynaysay ayaa markaa xaraf jar la geliyey oo min la geliyey maada istifaamiyadaana haddii xaraf la geliyo alifka waa la gooyaa mima dalik maxay taasi ku dhacday ma garanaysaan yajmacu allahu alawaliina walaakhiriin nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yajmacu allaahu allah baa ururinaya kulminaya alawaliina dadkii hore iyo waalaakhiriina dadka dambe dhammaantood buu kulminayaa fii saciidin waaxidin bannaan keliya ayuu ku kulminayaa isugu keenaya arladina wada bannaan baa laga dhigay meel dhisma saaran yihiin ma jiro meel meel ka dheeri ma jirto meel meel ka godani ma jirto meel markaa dhir iyo wax la midalihi ma jirto waa wada bannaanba laa taraa fiiha ciwajan walaa amta fayanduruhum waxaa eegayaa annaadiru ki eegaya baa eegayaa wa yusmicuhum waa maqashiinayaa addaaci ka dhawaaqayaana waa maqashiinayaa oo ka dhawaaqaya hadduu yeedho codka waa maqashinaya waa gaadhsiinaya siday isugu dhow yihiin yacni codkana waxa weeye yacni meel dheeroo celinaysa iyo wax la mid iyo markaa ma jiraan wa tadnuu minhum ashamsu waxa u soo dhowaanaysa qoraxda qoraxda loo soo dhoweeyaa markaa qoraxda u soo dhowaanaysa maata axaadiista qaar ay ku soo aroortay qadra miil in laga dhigaayo mayl in la soo jirsiinaayo qoraxda oo culammada qaarna ay u fasiraan maylkii masaafada ahaa culammada qaarna ay u fasiraanba in laga tilmaamaayo maylinkan ee lagu indhakuusho yacni markaa laga tilmaamayo xataa ka maylka masaafada haddii laga soo dhigo dee aad iyo aad baa loo soo dhoweeyey ila qoraxdu aad iyo aad bay u fogtahay hadda oo waxay ku jirtaa samaawaadkay ku dhex jirtaa samaawaadkay ku dhex jirtaa halkaasaan haddana kulkeeda ka hayn la'ana siday u kulusha bal ka warran marka halkan dhow laga soo dhigo fa yablugu annaasu min alhammi waalkarbi maa laa yutiiquun fayablugu annaasu dadku waxay gaadhayaan min alhammi waalkarbi min alhammi murugada iyo waalkarbi kurbada iyo dhibaatada maa laa yutiiquuna waxaynay awoodi karaynin ayay gaadhayaan yacni kurbo daran iyo murugo daran baa haleelaysa walaa yaxtamiluun yacni mana markaa waxa weeye xamilayaan yacni markaa kurbada iyo dhibaatada iyo markaa kulka iyo waxyaalaha noocaasoo dhan yani mid ay markaa xamilayaan marka waxa ma aha marka waa isku mehanaabayaan fa yaquulu nnaasu waxay odhanayaan dadku alaa tarawna ilaa maa antum fiih waa mniyaydaan arkayn waxaa ku dhex sugan tihiin ilaa maa balaqakum waxa idin soo gaadhay miyaydaan arkayn alaa tanduruuna miyaydaan eegayn man yashfacu lakum ilaa rabbikum man yashfacu lakum keebaa idinka shafeeco qaadaya ilaa rabbikum xagga rabbigiin keebaa idinka shafeeca qaadayataana miydaan eegayn yani ma eegtaan mantu waa istifaamiye weeye fayaquulu bacdu annaasi waxay odhanayaan dadka qaarkood libacdin bar kale waxay ku odhanayaan oo dadkii ka mida abuukum aadam yacni aabbihiin aadan ayaa markaa idin shafeeco qaaday wayaatuunahu waa u imanayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa aadamu aadamow anta abulbashar anta adigu abulbashar aadamiga kii aabbaha u ahaa baa tahay khalaqaka allaahu biyadih ilaahay waa kugu abuuray gacmihiisuu kugu abuuray biyad waxaa loo idaafeeyey macrifa loo idaafeeyo yacni markaa inuu ilaahay labadiisa gacmoodba ku abuuray diidi mayso lima khalaqtu biyadaya biyadihi iyo biyadaya marka isma diidanaa waa isku macnay noqonaya oo yad baa loo idaafeeyey macrifo kullu maa sabata lilaahi min yaddin bay ku dhici wa nafaqa fiika wuxuu kugu afuufay min ruuxihi ruux arwaaxdiisu abuuray ka mida ayuu kugu afuufay wa amara almalaa'ikata malaa'igtuu amray inay kuu sujuudaan an yasjuduu lak baa macnuhu u dhacaya fasajaduu laka markaasay kuu sujuudeen wa askanaka aljanna wuxuu ku dejiyey ilaahay aljannata jannada ayuu ku dejiyey alaa tashfacu lana ilaa rabbik maad nooga shafeeco qaadid xagga rabbiga alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaad arkayn waxaannu ku dhex sugannahay wamaa balaganaa iyo waxaana soo gaadho kurba ah nusakha qaar qaynka waa reebayaan marka haddii qaynka la reebana naadu faacil bay noqonaysaa haddii marka qaynka aan la reebin ee la kordhigana waxay noqonaysaa naadu mafcuul bay noqonaysaa wamaa balagnaa iyo waxaanu gaadhnay ee kurba iyo dhibaato ah yani waxaanu ku dhacnay wamaa balaganaa haddii lahay waxaana soo gaadhay noqonaysa markaana haddii qaynka la kordhigo hmm, aakhirulficliga haddii la kordhigo waxaana soo gaadhay ayay noqonaysa faqaala qaala waxau idhi inna rabbii rabbigay qadiba waa cadhooday qadaban cadha ayuu cadhooday cadhadaasoo lam yaqdab aanu cadhoonin qablahu cadhadan horteed mislahu mid la mida aanu cadhoon meelaha dambe oo dhan uu soo celinaayo alyowma waa ku wada jirtaa laakiin mawdica nusakha isku khilaafsan nusakha qaarna kuma jirto qaarna waa ku jirto lam yaqdab qablahu milah cadhadaasoo jumladaasi sifa weeye qadabkaa laga sifaynaya cadhadaasoo lam yaqdab aanu cadhoonin qablahu cadhadan ka hor milahu mid la mida aanu cadhoon walaa yaqdabu bacdahu milah walaa yaqdabu aanu cadhoon doonin bacdahu cadhadan dabadeedna milahu mid la midana aanu cadhoon doonin cadho cadho la mida aanu hore u cadhoon mid la midana aanu dib u cadhoon doonin buu maanta cadhooda ilaahay wa wainahu nahaanii can wa wainahu allah nahaanii wuxuu iga reebay can ishajarati ay can akli shajara geedkii inaan cuno bimacnaa wax ka mida inaan cuno ayuu iga reebo ii diiday fa casaytu deedna waan caasiyo geedkii waa cunay nafsii nafsii nafsii yani naftayda ikaafinaysa naftayda ikaafinaysa naftayda ikaafinaysa ama xasbii nafsii kaafigaygu waa naftayda nafsii waxaad ka dhigaysaa yacni markaa ama khabar baad ka dhigi xasbii nafsii ama mubtadaad ka dhigi ama faacil baad ka dhigi yakfiinii nafsii nafteeda ay kaafinayso ama xasbii nafsii ama shafaaco naftaydan u doonayaa waxaa u dalbaysaa naftaydan u dalbayaa sidaana culamada qaar ba u fasira nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayrii idhabuu u taga ilaa hayrii aniga cidaan ahayn u taga idhabuu ilaa nuux u taga nuux u taga nuux u taga fa nuuxan waxay u tegayaan nebi nuux bay u tegayaan fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa nuuxu nuuxow anta awalu arusuli ilaa ahli lard anta adigu awalu arusuli rasuullada kii ugu horreeyaa tahay rasuulladii loo soo diray ilaa ahli alardi dadka arlada ku sugan loo soo diray kii ugu horreeyaa tahay waqad sammaaka allahu cabdan shakuuraa allahna wuxuu kugu magacaabay cabdan addoon shakuuran shukri naqid badan ayuu kugu magacaabay alaa tara ilaa maa naxnu fiih alaa tara miyaanad arkayn ilaa maa naxnu fiihi waxaannu ku dhex sugannahay miyaanad arkayn alaa tara miyaanad arkayn ilaa maa balaghanaa waxaana soo gaadhay miyaanad arkayn balaghnaa haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa waxaanu gaadhnay waa ilaa maa balaghanaa waxaana soo gaadhay miyaanad arkayn oo shadaa'id iyo dhibaatooyina alaa tashfacu lana ilaa rabbik miyaad nooga shafeeco qaadayn ilaa rabbika xagga rabbiga miyaad nooga shafeeco qaadayn yacani shafaaco rabbi aada gaadhsiinayso oo aad marka waxa weeye ilaahay ka baryayso miyaad nooga shafeeco qaadayn fayaquulu wuxuu odhanayaa nebi nuux calayhi assalaam ina rabbii ghadiba alyowma ghadaban rabbigay maantadan waa cadhooday ghadaban cadha ayuu cadhooday cadhadaasoo lam yaqdab aanu cadhoon qablahu cadhadan ka hor mislahu mid la mida aanu hore u cadhoon walan yaqdaba aanu cadhoon doonin bacdahu cadhadan dabadeedna mislahu mid la midana aanu cadhoon doonin intay cadhadaasi shiddo iyo markaa yacni markaa aday ka qabto wa innahu qad kaanat lii dacwatun dacawtu biha calaa qawmii wa innahu sha'niya qad kaanat waxaa ahaatay lii aniga ii sugnaatay dacwatun yacni baryo aan allah baryey wa bihaa aan baryadaa ku baryey calaa qawmi qowmkayga ku habaaray rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ayuu sheegaya inuu ilaahay inuu wada rogo inuu ilaahay ka baryey marka ducaa jirtay aan ku habaaray qowmkaygii ku habaaray nafsii nafsii nafsii yacni ducadaasuu ku cudur daaranaya uu leeyahay marka maadaama aan qowmkaygii habaaray in la wada halaago dadkii gaalada ahaa yacni xaaladan yani kuma dhaco inaan ilaahay idin baryo nafsii nafsii nafsii naftaydaa igu filan naftaydaa igu filan naftaydaa igu filan ama waxaad doonaysaa naftaydaan u dalbayaa idhabuu ilaa hayrii u taga aniga cidaan ahayn idhabuu ilaa ibraahim marka hore markuu yidhaahdo yani nebigu ka mida nebiyadaas hore cid kale u taga ayuu dabeedna tilmaamaa cidday u tegayaan idhabuu ilaa ibraahiim ibraahiim intii ka ahaatay u taga fayaatuuna ibraahiim ibraahiim bay u tegayaan xagga ibraahim intay aadaan bay ibraahim u tegayaan oo gaadhayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa ibraahiimu ibraahiimow anta adigu llah waxaa tahay nebiga ilaahay wa khaliiluh kuu ilaahay aadka u jeclaa baa tahay khaliilkii ilaahay baa tahay khaliil waa min alkhulla haad waa godantahay marka masdarka marka la sheegaayo khalla iyo khulla kala jira alkhalla waxaa la yidhaha baahida marka khaliil bimacnaa mar baa loo isticmaalaa bimacnaa faqiir ama muxtaaj mid baahan waayo min alkhallati baa markaa laga soo ishtiqaaqa marna min alkhullati baa laga keenaayo waxay noqotaa jacaylka aadka u daran bay noqotaa ta marka nebi ibraahim la odhanaayo waa khaliilullah waittakhada allahu ibraahima khaliila waxaa loo jeedaa min alkhullati la min alkhallati qolyaha sifaatka markaysaga waxaa diidayaa jahmiyadii iyo muctasiladii iyo waxay odhan jireen min alkhallati baa laga keeno waxaa laga tilmaamayaa yacni muxtaaj faqiiroo ilaahay u baahan buu ilaahay ka yeela laakiin tan noocaasi waxa waa tafsiir batil wey waayo khalqigoo dhammi waa muxtaajuuna ila allah waa fuqaraa ila allah allah waa u wada baahan yihiin kulligood waa u baahan yihin allah macnaha khusuusiyada la siiyey marka ibraahim muxuu yihi haddii laga tilmaamayo faqiir in looga jeedo ya alkhalqu kulluhum fuqaraau ila allah wa khaliiluhu waxaad tahay ku ilaahay aadka u jeclaa baa tahay khaliiluraxmaan laba nebi unbaa ah waa nebi ibraahim iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim inuu khaliilullaahi yahay qur'aankaa lagu sheegay maittakhada allahu ibraahiima khaliila nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay khaliil ka dhigtay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixaynkiiyo khayrkoodba soo wariyeen baa lagu sheegay inii abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil wa ina allaha qad ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu iga dhigtay khaliil siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay ayuu anigana khaliil iiga dhigtay wa khaliiluhu waxaa tahay kuw ilaahay aadka u jeclaa min ahli ilard dadka arlada ku sugan khaliilkiisu ka doortay ayaad markaa tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taa waa kala mid ishfac lana ilaa rabbik ishfac shafeeco noo ergee lanaa annaga oo ilaahay noo bari ilaa rabbika xagga rabbigaa nooga shafeeco qaado ilaahay noo bari alaa tara ilaa maa naxnu fiih miyaad arkayn waxaannu ku dhex sugannahay fa yaquulu lahum wuxuu ku yidhaahdaa ina rabbii qad ghadiba alyowma hadaban rabbigay waa cadhooday maanta cadhu cadhooday cadhadaasoo lam yaqdab qablahu milah aanu cadhoonin ee mid la mida hore aanu cadhoon walan yaqdaba bacdahu milah aanu cadhoon dooninna cadhadaa mid la mid ah dib aanu cadhoon doonin wa innii kuntu kadabtu alaasa kadabaat wa innii anigu ibraahim baa odhanaya kuntu waxaan ahaa kadabtu mid been sheegay alaasa kadabaat saddex beenood mid been sheegay baan ahaa yacni been xaqiiqiya ma aha waxaa loo jeedaa tawriyo sarbeeb laakiin dadku moodi karaan been inay tahay ya yacni laakiin been may ahayn waxay ahayd sarbeeb bay ahayd macnuhu uga jeeday ibraahim marka la eego waa muwaafiq ilwaaqic waaqic waa waafaqsantahy ma khilaafsana sidaas aawoodee been xaqiiqiya ma ah laakiin sida marka ciddii lagu yidhi u fahmaysay ee ay u qaadatay ee aan loo jeedin waxay noqonaysaa markaa been bay noqonaysaa marka ictibaarka waxay u fahmeen ciddii lala hadlaysay ayay been u tahay oo uu been moodayaa inay mukhaalif ilwaaqic tahay xaqiiqatan been may ahayn waayo muraadku ibraahim uga jeeday ma ahayn muraadkay u fahmayeen muraad kalu ahaa saas aawadeed ta noocaasoo kale waxa layhaha tawriyo sarbeeb baa la yidhahdaa macno kaluu uga jeedi marka maadaama tawriyo uu isticmaalay oo la moodi karo inay been tahay xaqiiqi ah tiibuu ku cudur daaranaya waayo cidda fadliga badan waxa yar baa la weyn ya cidda marka waxaa weeye diin ahaan aan wanaagsanayna waxyaalaha waaweyn baa xataa la yar oo dee markaysa markaa uu qaadanaya in markaa wax markaa muhima inaynay ahayn ama wax weyn inay ahayn ah. wa kuntu kadabtu alaaa kadabaat wa anigu kuntu waxaan ahaa kadabtu mid been sheegay alaaa kadabaatin saddex beenood bimacnaa saddex sarbeebood bimacnaa dadku siday u fahmayeen bay been u qaadanayeen laakiin been may ahaynoo been ugama jeedin nafsii nafsii nafsii yani naftayda ay kaafinaysa ya ama kaafigaygu waa naftayda ama waxaad dalbaysaan naftaydan u doonayaaba saddex goor buu ku celinaya idhabuu ilaa hayrii u taga aniga cidaan ahayn cid kale u taga idhabuu ilaa muusa wuu tilmaamaya dabeedna cidday u tegayaan yaa u taga intii muuse ka ahaatay fa fayaatuuna muusa muusay u tegayaan nebi muuse calayhi salaam fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa muusa muusow anta adigu rasuulu ullah waxaad tahay rasuulkii ilaahay ku allah soo diraa tahay fadalaka allahu birisaalatihi wa bikalaamihi cala annaas fadalaka allahu allah waa ku fadilo waa ku sarraysiiyey waa ku darajeeyey wuxuu kugu fadilay birisaalatih risaaladihiisa iyo waxyada uu ku waxyooday iyo risaaladaha marka uu kuu soo dhiibay wa bikalaamih iyo hadalku allah kula hadlay oo hadalka ilaahay aad toosu maqashay biduuni waasita taana ilahay waa kugu sharfay wa kallama allahu muusa takliima cala annaasi dadka kale ayuu kaaga fadiloo kaaga sarraysiiyey aduu ku sarraysiiyey oo kugu sarraysiiyey risaaladihiisa iyo fariimaha uu kuu soo dhiibay iyo hadalkiisa uu ilaahay kula hadlay biduuni waasita waasita la'aan ishfac lanaa ilaa rabbik ishfac lanaa noo shafeeco qaad ilaa rabbika xagga rabbigaa nooga shafeeco qaad alaa tara miyaanad arkayn ilaa maa naxnu fiih waxaannu ku dhex sugannahay miyaanad arkayn muusow amaa tara iyo alaa tara waa isku macna amaa tara haddii la yidhahdana waa bimacna amaa tara marka la yidhahdo waxay noqonaysaa arki maysid miyaa alaa tara miyaad arkayn amaa naxnu fiihi waxaanu ku dhex sugannahay miyaad arkayn fayaquulu wuxuu odhanayaa muusaa jawaabaya inna rabbii rabbigay qad ghadiba alyawma waa cadhooday maantadan cahdigu waa cahdi xuduuri ah ash waa cahdiyo waxaan looga jeedaa cahdi xuduuriyaa looga jeedaa waa maalintaa la joogo qad hadiba waa cadhooday alyowma maantadan la jooga ayuu cadhooday hadaban cadho cadhadaasoo lam yaqdab qablahu milah aanu hore u cadhoonin mid lamida walan yaqdaba aanu cadhoon doonin bacdahu cadhadan dabadeedna milahu mid la mida aanu cadhoon doonin waxay noqonaysaa in markaa waxyi ay ku ogaadeen nebiyadu markay sidaa leeyihiin cadhadaa cadho la mida inaanu ilaahay horena u cadhoonin dibna cadho la mida inaanu cadhoon doonin waxyi ilaahay inay ku ogaadeen ayay noqonaysa way iskama odhanayaan walan yaqdaba bacdahu milah aanu cadhoon dooninna maantadan dabadeed cadho la mida aanu cadhoon doonin ayuu maanta cadhooday yani cadho daran buu cadhooday wa innii qad qataltu nafsan lam uumar biqatliha wa innii anigu qad qataltu waxaan dilay buu yidhi haddaan muuse ahay nafsa naf baan dilay naftaasoo lam uumar biqatliha aan lay amrin inaan dilo qof aan lay amri inaan dilo ayaan dilay nafsii nafsii nafsii naftaydaa igu filan naftaydaa igu filan naftaydaa igu filan ama kaafigaygu waa naftayda ama waxaad doonaysaan amba waxaan u dalbayaa naftayda idhabuu ilaa khayrii u taga cid kale idhabuu ilaa ciisa u taga ciise intii ka ahaatay fayaatuuna ciisa ciisay u tegayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa ciisa ciisow anta rasuulu ullahi wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam anta adigu rasuuluullah kuwa allah soo diraa tahay ay mursalu kuwa allah soo diray oo rasuulkii ilaahay ahaaday ayaa tahay wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa kalimatuhu kelmaddii ilaahay baa tahay alqaaha xaaluu allah kugu tuuray uu kelmaddaa ku tuuray ilaa maryama maryamo intii ka ahaatay uu ku tuuray wa ruuxun minh iyo ruux xagga allah ka ahaatay ayaa tahay khalqan wa iijaadan mm, inta waa ibtidaau lghaaya kelmadda looma jeedo ciise inuu daatadii kelmadda inuu ahaa ee waxaa laga tilmaamayaa kelmaddu inay sabab u ahayd oo lagu abuuraa loo jeedaa sababta kelmaddaasaa lagu abuuray kelmaddana waxaa loo jeedaa kelmatu kun baa loo jeedaa ya marka si mucjize ah maadaama lagu abuuraa isaga lasoo gaar yeelay wa ilaa shay walba ilaahay wuxuu ku abuuray kelimatu kun innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun laakiin isaga si mucjiza oo caadadii la bartay khilaafsan muctaadkii la bartay ka duwan baa lagu abuuray waayo hooyuu lahaa ciisa bnu maryam ee aabbe ma lahayn kelmaddana kun baa loo jeedaa ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun marka ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun bay culammadu yidhaahdeen a'immadii ahlu sunne sida imaam axmed iyo khayrkiiba ay yidhaahdeen ciisa bikun kaan ciise kelmadda kun ayuu ku abuurmo oo ku jiray oo mid ku jira sababteeda noqday walayse ciisa kun ciise kelmaddii kun maaha kun maaha inay ciise laftiisii tahay maaha laakiin ciise marka waxa weye kelmaddaa sababteeda lagu abuuro lagu jirsiiyaa looga jeeda waa tasmiyatu shay bismi sababih waa shaygii oo lagu magacaabayo magacii sababtiisa lagu magacaabayo kelmaddu waa sababtii ciise waa lagu sababo lagu abo wa ruuxun minh iyo ruux xagga allah ka ahaatay oo allaha jir siiyo arwaaxdu ilaahay abuuray ka mida ayaad ahaata minta loogama jeedo inay tahay tabciidiya laga tilmaami maayo oo ruux markaa juz ilaahaya muraadku ma aha waayo fa ina allaha laa yatajaza allah ma qaybsamo wax tajazui ilaahay kuma dhacaan waxaa loo jeedaa mintani waa ibtidaa alghaaya loo jeedaa yani ibtidaa lghaaya ayaa laga tilmaamayaayo yani wa ruuxun minhu ay min allahi khalqan wa iijaadan waa ruux xagga allah ka soo bilaabantay jirsiinta iyo abuurka oo allah abuuraa laga tilmaamaya ayaad ahaata wa kallamta annaasa fi lmahdi wa kallamta annaasa dadkana waad la hadashay haddaad ciise tahay filmahdi dharabta adoo ku sugan ama daragadda saaran baad dadka la hadasho ilaahay dee hadalkii kuu fudaydiyey inaad hadasho qaala inii cabdullah aatanii alkitaaba wajcalanii nabiya markii uu dhashayba waa kii marka waxa weeye iscaddeeyey waxauu yahay oo marka waxa weeye u hadlay taasina waa fadiilo dee khaasa oo u sugnaatay ciise bnu maryam wa kallamta annaasa dadkana waad la hadashay filmahdi adigoo dharabta ku sugan ama daragadda saaran baa dadka la hadashay oo taasina waa nooc fadiila weeye waa manqaba khaasa laakiin dee tafdiil kulliya ma keensanayso qaacidadu maxay tahay altafdiil almuqayadu laa yastalzimu tafdiil almutlaq tafdiilka muqayadkaa shay mucayana cid lagu fadilaa faa'iidayn maayo si walba inuu u fadli badan yahay yani waxaa ka fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka fadli badan waxaa ka fadli badan ciisa bnu maryam waxaa ka fadli badan nebi ibraahiimba waa ka fadli badan yahi nebi maxamed iyo nebi ibraahiimba way ka fadli badan yacni in lagu fadilay wa kallamta annaasa dadka ayaad la hadashay filmahdi adoo dharabta ku sugan baad dadka la hadashay ishfac lana ilaa rabbik noo shafeeco qaad annaga ilaa rabbika xagga rabbigaa nooga shafeeco qaad alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaad arkayn waxaanu ku dhex sugannahay fayaquulu wuxuu odhanayaa nebi ciisena inna rabbii qad ghadiba alyowma ghadaban rabbigay waa cadhooday maantadan ghadaban cadhu cadhooday cadhadaasoo lam yaqdab qablahu milah aanu mid la mida hore u cadhoon walan yaqdaba bacdahu milah mid la midana aanu dib u cadhoon doonin walam yadkur damban wax dembiya ma sheegin wax dembiya ma sheegin yani eh, riwaayadani markaysaga cudurdaarba inuu sheegay istilmaamayso walow dembi bayana ahaanay laakiin riwaayo markaa uu soo wariyey ee sunanka qaarkood sida tirmidi uuna saxiixiyey ayaa waxay sheegaysaa inuu marka uu yidhi innii cubidtu min duuni illaah allah sukadii baa lay caabuday inuu taa ku cudur daartay dembi uu leeyahay ma aha ashyaada dee nebiyada hore ay sheegayaanba dee markaysa markaa waxaan yani eh, dunuub maaha marka laga yimaado aadam markaysaa inuu cisyaan sheegay oo markuu leeyahay nebi nuux waxa weeye qowmkaygii baan habaaray laysa bidembin qowmkiisana ma habaarin mooyaane in loo sheegay cid ka rumayn doonta inayna jirin wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ila man qad aaman ilaa akhiri zamaan hadday noolaadaan qof dambe kaa rumayn maayaa lagu yidhi waa u sabray waa u sabray waa u sabray sagaal boqol iyo konton sano u yeedhi markii loo sheegay hal qofoo dambe inaanu dib u rumaynayn xataa kuwa dhalan doonaa inaanu rumayn doonin markaasuu habaaray ya markaa dee dembe ma ahayn nebi muuse qofkan isma lahayn dil miskiinkanu durminaya ka daafac buu is yidhi waatuu cabdulahi bnu cabbaas u lahaa wa inamaa qatala muusa man qatala min aali fircawna khata'a muuse wuxuu dilay ruuxii uu dilay ee reer fircawn ahaa yacnii qaraabadii fircawn ahaa khata' buu u dilay kama buu ahaa kama ayuu ahaa tawriyaadka uu ka hadlay ibraahiim laysa bidembin ya laakiin waxa weeye waxaa la moodi karaa yacnii inay dembi taa dadka qaar u markaynay ogeyn muraadku uga jeeday ee ay markaa moodaan inuu yahay mukhaalif lilwaaqic haakada marka ciisa bnu maryam yacni wuxuu ku cudur daartaa isaguna sida riwaayadka qaarkood ay sheegayaan yacni allah sokadii baa lay caabuday taana dembi kuma laha waa ictidaarun nafsii nafsii nafsii isaguna sidiisi leeg buu odhanaya idhabuu ilaa hayrii idhabuu ilaa muxammadin sala allahu alayh wasalam u taga intii muxamed ka ahaatuu yidhahdaa faya'tuuna muxammadan muxamed bay u tagaan sala allahu alayh wasalam wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd faya'tuunii way ii yimaadaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa qisada nebigaa ka warramaya marna wuxuu uga warramayaa dee inuu isagu issheegaayo marna markaysa markaa inuu markaa kaannahu cid kale uu ka warramayo kaannahu tajriid ku jiro mm. fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa muxammadu muxammadow anta rasuuluullah adigu waxaa tahay kuwa allah soo diray wa khaatamu alambiyaa waxaa tahay nebiyada kii lagu khatimay ee ugu dambeeyey nusaqa qaar fayaatuuna muxamadan kuma darayaan idhabuu ilaa muxamed laakiin siyaaqa laga fahmaya calaa kulli xaal nuskadaanu ku darayna waa ikhtilaafu nusakh wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku sugnaaday faya'tuunii way ii yimaadaan fayaquuluuna waxay yidhaha yaa muxammadu muxammadow anta rasuuluullah adigu waxaa tahay kuwa allah soo diray wa khaatamu alambiyaa nebiyada kii lagu khatimaad tahay ee ugu dembeeyey oo nebi kale oo dabadaa la soo dirayo aan hore nebi u ahayn oo hore loo soo dirin oo hore loogu waxyoon oo dib laga soo diri doonaa ma jiro waqad ghafara allaahu laka maa taqadama min dambik xaqiiqee ilaahayna waa kuu dhaafay maa taqadama wixii hormaray ee min dambika dembigaaga ahaaday waa kuu dhaafay wamaa ta'ahara iyo wixii dib dhacayba wixii horreeyey wixii dambeeyeyba waa kuu dhaafay ishfac lana ilaa rabbik yacnii adduunyada markuu joogay ayaa dee saa lagu yidhi waa ilaa markaysa markaa dee aakhiro yacni wax dambe oo dhacaya markaysa waxa ma jiro shay dambe oo markaysa markaa waxaa la odhanayo waxaad markaa dib kala timaaday yowmulqiyaamo dabadeed baa lagu dhaafaya muraadku ma ahe waxaa loo jeeda ictibaarka markii lagula khitaabaayey ee laguu sheegay in laguu dhaafay ayaa la wixii hore kaaga dhaciyo waxaa dib kaaga dhacaya baa laguu dhaafay ishfac lanaa ilaa rabbik noo shafeeco qaad xagga rabbigaa nooga shafeeco qaad alaa taraa ilaa maa naxnu fiih miyaan arkayn waxaannu ku dhex sugannahay fa antaliquu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam macdur daarto ee fa andaliqu waa socdaa buuhi waa tagaa wa fa aatii taxta alcarshi waxaan markaa tagaa carshiga hoostiisa ayaan tagaa fa aqacu saajidan lirabbii fa aqacu waa dhacaa saajidan xaalaan sujuudaayo ayaan dhacaa lirabbi rabbigay u sujuudaayo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladdaa yidhaahdo ana lahaa ana lahaa shafaacadu aniga ii sugnaatay shafaacadan shafaacatulcudma anaa leh anaa leh yani markaasaa yidhahda marka waa maqaamu lmaxmuudkii weeye shafaacatu lcudma casaa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda uma yaftaxu allahu calaya min maxaamidih intaa dabadeed ilaahay wuxuu ii furaa calaya korkayga wuxuu ii furaa min maxaamidihi ammaanihiisa wax ka miduu ii furaa aan rabbi ku ammaanaayo wa xusni ihanaa'i calayhi iyo ammaanta wanaagsan allah aan ammaanaayo shay an waxbuu ii furaa lam yaftaxhu cala axadin qablii aanu u furin cid aniga iga horraysay uma yuqaalu markaasaa waxaa laygu yidhaha yaa muxammadu muxammadow irfac ra'sak sare u qaad madaxaaga wasal tuctah weydiiso waa lagu siinayaaye washfac tushafac shafeeco qaad waa lagaa shafeeco aqbalayaaye fa arfacu ra'sii madaxaygaan sare u qaadaa fa aquulu waxaan idhaahdaa ummatii yaa rabbii ummaddaydaan ku weydiisanaya ama khallis ummatii ummaddayda badbaadi yaa rabbi rabbigayow ummatii yaa rabbi ay khallis ummatii yaa rabbi ummaddayda badbaadi yacni ummat lijaaba loo jeedaa yacni ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam mar waxaa loo jeedaa ummat dacwa oo waa ciddii nebiga loo soo diray oo gaalo iyo muslimiinba waa soo gelayaan marna waxaa loo jeedaa ummatulijaaba ummaddii nebiga rumaysa ee raacday ciddii muslimiin ahaydee ummaddiisa ka mida ah ayay ku dhici marka halkan waxaa loo jeedaa ummatulijaaba loo jeedaa ummaddii nebiga ajiibtay ee rumaysay ee raacday ayaa laga tilmaamaya ummadaydaa ilaahay oo badbaadi fa yuqaalu waxaa lagu yidhahdaa yaa muxamedu muxammedow adkhil min ummatika man laa xisaaba calayhim min albaabi alaymani min abwaabi aljanna adkhil geli min ummatika ummaddaada xaalay ka mid yihiin ama xagga ummaddaada waxaad ka gelaysaa man laa xisaaba calayhim midaan xisaabi saarayn qaar aan xisaabi saarnayn aan la xisaabayn waxaad ka gelisaa min albaabi alayman albaabka midig ka geli min abwaabi aljannati xal albaabkaa midig ka mid yahay albaabada jannada albaabkaa gaar ahaan uga geli wahum shurakaau nnaasi fima siwa dalika min alabwaab wahum iyagu ummaddaadu shurakaau nnaasi qaar dadka la wadaaga weeye fiima siwaa dalik intaa wixii ka soo hadhay oo min alabwaabi albaaba'ana dadka waa la wadaagaano albaabada kale ee jannadana dadka waa kala gelayaan kaasna waxaad ka soo gelisaa yacni ciddii aan iyaga xisaab iyo cadaabi saarayn aan laba xisaabayn ya albaabkaa midi ka soo geli uma qaal intaa dabadeed waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay ama gacmihiisa ku sugan tahaye ina bayna almisraacayni min masaariici aljanna labada fardadood dhexdooda waxa ahaaday oo min masaariici aljanna albaabada jannada markaa fardadahooda ka mida kamaa bayna makkata wa hajar inta maka iyo hajar u dhaxaysa oo kale aw ama waxa uu yidhi kamaa bayna makkata wa busraa sida maka iyo busra u dhaxaysa oo kale busra waxaa loo jeedaa tan baa sii fog waayo hajarku waa ka dhowdahayoo dee madiinay xoogaa u jirtaa yacni marxalataan bay yidhahdaan madiine way u jirtaa marka waxa weeye hajar iyo maka inta udhaxaysaa yani masaafadu ha badnaato laakiin waxa ka badan maka iyo busra inta udhaxaysa busra de waxay ka mid tahay ardu shaam ya ayay markaa ka mid tahay waxaa kale jira basra iyo busra basra iyadoo ti ciraaq weey bacdu markay kor dhigan tahay yani waxa weeye taada iyadee ay leedahay basra ayaa la yidhahdaa albasra iyadu waxa weeye waa min mm, bilaad alciraaq laakiin busra waa alif maqsuura leh ba'duna godan tahay waa beled ka mida markaysaa ardu shaam ka mida ardu shaam ka mida mala waxaa laga yaabaa xagga suuriya iyo meelaha inay ku dhacdo agagaarkaas waa yahay marka raawigu waa ka shakiyey ma bayna makkata wa hajar buu yidhi mise eh, bayna makkata wa busra muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka waxaa laga qaadanaya albaabada jannadu inay ballaadhan baa laga qaadanaya misraacana waxaa la yidhahda fardada albaabka ka midka ah ayaa la yidhahda marka labada fardadood ee albaabkii jannada ka mida ah, marka sidaa loo furo dee waa makaan aad u ballaadhan oo albaabkii aad u ballaadhan yahay oo maka iyo dehajar baaban yarayn waa dhowr boqoloo kilomitr intaasaa markaysa marka albaabkii ka dhigan haddana cidhiri buu noqonayaa marka la gelaayo yacni marka la gelaayo yacni si waxa weeye dadku ay isku dhow yihiin yani waxa weeye ayay markaysaga ku gelayaan wuxuu ka warramayaa xadiidkani yowmulqiyaamihii buu ka warramayaa nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam fadiiladiisuu sheegay ana ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama dadka ka ugu mudan baan ahay maalinta qiyaame yacni maalinta qiyaame iyo maalin kaleba waa dadka kii ugu mudnaa weeye waa sayidu nnaas fi dunya waalaakhira hadda yowmulqiyaama maxaa loo xadido loo gaar yeelay yowm alqiyaama waxaa loo gaar yeelay yacni fadiiladiisa ayaa maalintaas si daahiraysaa ah laga tilmaamaya maaliki yowmi ddiin marka la yidhi maaliki yowmi ddiin dee fii aakhiraba ilaahay isagaa mulkiya yacni waxa weeye haddana waxaa lasoo gaar yeelay maalintaas maalintaasaa lasoo soo gaar yeelay waxaa loo soo gaar yeelay adduunyadii sheegashooyin baa jiri jiray maalintaas sheegashooyinku waa go'ayaan liman ilmulku alyowm lilaahi alwaaxid alqahaar dee adduunyadaba mulkigu ilaahay buu u sugnaaday laakiin dee sheegashooyin baa jiray anaa halkan ka boqora anaa ka melika anaa maalika anaa mulkiya anigaa leh waxaasoo dhan baa maalintaa yani markaa meesha ka baxay marka sayid nnaasi inuu yahay yowma alqiyaama way daahiraysaa baa loo jeedaaye way ku gaar tahay laga tilmaami maayo taana waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa laga qaadanaya qisadan dheer ee nebigu ka warramayna wuxuu tilmaamayaa shafaacada shafaacatu shafaacatalcudmaa inay nebiyadii kale ka cudurdaarteen ee loo bandhigay ee hadday nebi aadam tahay hadday nebi nuux tahay hadday nebi ibraahim tahay hadday nebi muuse tahay hadday nebi ciise tahay yacni ululcasmiga iyo nebi aadam ayaa loo bandhigayaa lixdaa nebi sida xadiisku sheegaayo shantii kaleba waa ka cudurdaarnaya marka maqaamu lmaxmuudku waxa weeye waa shafaacada shafaacat alcudmaa shafaacaduna anwaac bay u qaybsantaa waa kala duduwan tahay shafaacaadka qaar baa nebigu la gaaryahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah shafaacada shafaacat alcudmaa waa khaasa birasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulkay ku gaarta axad lama wadaago cid la wadaagtaa ma jirto waxaanu nebigu ina amray calayhi salaatu wasalaam in ilaahay uga barino in ilaahay siiyo ya ilaahay inaynu uga barino marka addimaadda la addimo salaada aadaankii laga faaruqo yacni waxa weeye oo mu'adinku addimaaddu addimaayey laga daba yidhaahdo dikrigu odhanaayey laga daba yidhaahdo allahu akbar allahu akbar ila aakhiri yacni waxa weeye xaycalataynka ayuunbu odhanaya laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah inta kalena sida uu u yidhi mu'adinku wuu ka daba odhanaya kadib buu nebiga ku salinaya calayhi salaatu wasalaam dabeedna ducadii yani ducaa lwasiila ayuu ilaahay uga baryayaa nabiga calayhi salaau wasalaam allahuma raba hadihi dacwati ataamati wasalaati alqaa'imati aati muxamada alwasiilata walfadiilata wabacathu maqaama maxmuudan aladii wacadtah marka maqaamulmaxmuudku waa shafaacat lcudmaha weeye nebigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam cidda sidaa yeesha xallat lahu shafaacatii shafaacadayda ayaa u waajibaysaa ama u sugnaanaysa shafaacadayda ayaa markaysa marka u waajibaysa ama ku degaysa sidaas yadaabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa yacni iyadoo ilaahay u ballanqaaday haddana inuu nebigu yidhi ilaahay iga barya marka ummaddii inay ajar ka hesho sababteeda shafaacadii nebiga ku hesho ummaddii buu khayr la jecel yahay yacni marka waxaweyn ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan dee in waxa weeye ilaahay ay usii baryayaan inuu marka ilaahay marka uu siiyo yani ilaahay uga sii baryayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay siiyo ajarna ay ka helaan yani shafaaco ay ku gaadhaan wahaakada marka shafaacada shafaacatlcudmaa waxay tahay dadkii markay bannaanka qiyaamada taagan yihiin qoraxdii loo soo dhoweeyey aad ay u dhididayaan kurbada iyo shiddada iyo dhibaatada iyo murugadu ay daran tahay ayaa horey loola hadli waayaa markaasaa dhididka sidaa u shuxaan markaasaa dhididku dhusunka dhulka wuxuu galaa yaa calaa qadri dunuubihim baa dhididkoodu noqonaya kolba sida dembiyadoodu yihiin bay u kala dhidid badanayaan toddobaatan dhundhun baa dhididku arlada gelaya oo dhusunka markiisa u gelaya marka waxaa dhididkaasi markaa arladaa galo galo galo galo kadib markaa dabeedna soo kacaya sare u soo kacaya markaasaa qaar baa meel uu isu taagaya sida axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam ku soo aroortay markaasay dabeedna marka dambe dadku isku meehanaabayaan isku wareegaalaysanayaan markaasay odhanaya ilahay nagala hadla markaasay dabeedna odhanaya aabbaheen aadam aan u tagno qisadani markaa saasay ku dhacaysa nebi walba markay weydiistaanna saasuu uga cudur daaranayaa nebi maxamed mooyaane calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ku sugan maadaama nebi maxamed aanu ka cudur daaranayn oo ana laha ana laha u odhanaayo kadibna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu carshiga hoostiisa tegayo yacni marka waxa ilaahay u sujuudayo yani ilaahay deed u baryayo ammaanayo waxaa laga qaadanaya marka ilaahay la baryaayo in ilaahay la ammaano ammaanta la ammaanayo yani asmaadiisa iyo sifaatkiisa lagu ammaanayo yani waxay ka mid tahay waxyaalaha qabuulka ducada ka qayb qaadanaya ka mid ya ilahayna ammaanta waa jecel yahay laa axada axabu ila allahi min almadxi min ajli dalika madaxa nafsa cid ilaahay ammaan ka jeceli ma jirtaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sidaas aawadeed baa ilaahay isu ammaanay marka waxa weeye nebiyadii kale markay ka cudur daarteen nebi maxamed kama cudur daaran kadib markaa isagoo si u sujuudsan ayaa lagu odhanayaa maxamedow madaxaaga sare u qaad irfac ra'sak sal tucta washfac tushafac tushafac waxaa looga jeedaa shafaacadaadaa la aqbalaya ay tuqbal shafaacatuk shafaacadaadii waa la aqbalaya haddaad shafeeco qaado markaasuu deedna sare u qaaday marka laba shafaaca halkan isku jiro midna waxa weeye waa dadka in la xisaabo oo la abaal mariyo yacni waxa weeye shafaacadaasaa shafaacat alcudma ah. midna waa shafaacada ummaddiisa ku saabsan marka labadii shafaaca hadda isku guda jira nebi walbana de waa shafeeco qaadaya laakiin shafaacada yacni shafaacat alcudmaa oo khalqiga in la xisaabo oo la abaal mariyo oo qolo walba abaalkeeda la mariyo oo yani waxa weeye sidaas fasli lagu sameeyo xukun lagu kala xukumaayo taasaa waxay tahay shafaacat lcudmaa maqaamu maxmuud taasa ah shafaacada labaad ee hadda halkan ku jirta waxa weeye waa shafaacada ku saabsan ummaddiisii inuu shafeeco qaado ya uu leeyahay ummatii rabbi midna waxa weeye shafaacadu waa shafaaca caama midna waa shafaaca khaasoo ummadiisa ku gaaro wey ummatulijaabihi ayuu marka waxa weeye yani marka dadkii eh, rumeeyey ee raacay ayuu marka u shafeeco qaaday iyada lafteeda shafaacadaasi deen waaco yani mid waxay noqotaa marka waxaweye dee in yani marka jannada in la geliyo oo dee waxaweeye cidda ugu horraysa albaabka jannada laga furaya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ya yani nebi maxamed ayaa ugu horeeya cid marka albaabka jannada laga furo marka dee in janno la geliyo oo la janneeyo ahlu jannaha lafteedu waa ka mid waxaa ka mida waxa weeye in waxaweeye darajaad dad sare loo qaado waxaa ka mida markaysaga dad ahlulkabaa'ira in markaysa waxa laga dhaafo anwaac ilaa sideed nooc bay u qaybiyaan culammadu shafaacada ay gaadhsiiyaan iyagoo bixasabi nusuus markaysaga eegaya iyadoo taas ay eegayaan marka waxaa ka mid a dad waxa weeye aan xisaab yacni marka aan la xisaabaynin oo biduuni xisaab xisaab aan lagu gelinayo jannada kuwa waxaa lagu yidhahda waxaad ka soo gelisaa albaabka midi ka soo geli ya adkhil min ummatika man laa xisaaba calayhi min albaabi alaymani min abwaabi aljanna albaabada kalena dadkay la wadaagayaan cidda jannada gelaysana ummadda nebi maxamed baa ugu badan waata xadiiska saxiixaynka ay ku soo aroortay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay cidda jannada gelaysa marka loo qaybiyo laba nus kala badhow badh waa ummatu muxamed barhka kalena waa ummadaha kaleo dhanoo la ysu geeyey xadiiska sidaa sheegaya bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey kadib marka haddana waa loo siyaadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo arooray in waxa weeye cidda jannada gelaysa marka laga dhigo saddex dalool laba dalool inay ummatu maxamed yihiin suluska kale ama daloolka kalena ummadaha kale oo dhan oo laysu geeya isku noqonaya sulus ama dalool isku noqonaya axaadiista caynkaa ku soo aroortay saa tilmaamaysana imaam axmed iyo tirmidi iyo a'immo kalea soo wariyey duruq mutacadidana waa leeyihiin culammaduna waa saxiixiyeen waa saxiixiyeen qaarkood waxay sheegayaan axaadiistaas cidda jannada gelaysa waa boqol iyo labaatan saf saf walba intuu leegyahay ilahay unbaa og ya laa yaclamu caddadahu ila allah boqol iyo labaatan saf weeye siddeetan saf waa ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam afartan safna waa ummadaha kaleo dhan laysu geeyey waa sulus iyo sulusaan marka ya ila boqol iyo labaatan saf marka waxa weeye siddeetan iyo afartan loo kala qaado saddex afartanaad baa ku jira marka thulusaan waa ummatu muxamed laba dalool waa ummadda nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam daloolka kalena waa ummadaha kaleoo dhan oo laysu geeyey kulligood baa dalool isku noqonaya marka cidda jannada gelaysa dee waxaa ugu badan ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam baa ugu badan ummatu muxamed ayaa ugu badan waxyaalaha kale laga qaadanayo xadiidka waxaa ka mida dalabka cid nool oo kula joogta in laga dalbi karo ilaahay ii bari oo salaax iyo wanaag lagu ogyahay in la yidhaahdo ilaahay ii bari inay bannaan tahay baa iyadana laga qaadanaya waana jiri jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa oo fii daari dunya uu joogay inta loo yimaado in la odhan jiray ilaahay noo bari taasna waqaaci badan oo kala duwan bay ku sugnaatoo ku soo aroortay ay ka mid tahay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbadaynayay jumcada in nin reer miyi yimi oo masjidka soo galay dabeedna wuu yaa rasuula allahi ilaahay roob nooga bari nebiguna waa u taqriiriyo oo u sugay ilaahayna waa u baryey in ilaahay roob siiyo ayuu ilaahay uga baryey roobkii baa qaadi waayey jimco ka jimca ayuu da'ayey xaaladda caynkaasna ninkii reer miyigaha ama mid kale oo reer miyiya ayaa soo galay iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam jumcadii khudbadaynaayo markaasaa wuxuu yidhi waddooyinkiina go'e xoolihiina halaagsame oo baaba'e oo daad iyo jir baa la tegey baa macnuhu u dhacaya ilaahay noo bari inuu roobka naga joojiyo oo naga qaado markaana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa duceeyey allaahumma xawaalayna walaa calayna ilaa aakhirih ilow roobka hareeraha noogu shub korkayaga ha ku shubo wakadaalik qofkii dumar ahayd ee suuxi jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u timi waxay tidhi waan suuxaa ilaahay ii bari inuu suxitaanka iga qaado oo iga bogsiiyo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad doonto waad sabraysaa oo xanuunkaa iyo suuxitaankaasaad ku sabraysaa jannaanaad yeelanaysaa haddaad saa ku sabarto haddaad doontana ilaahay baan kuu baryayaa waxay tidhi waa iska sabrayaaye laakiin cawrada iga faydanta marka aan suuxo ilaahay ii bari inaan cawradaydu faydmin oo aan cawradayda la arag nabigu calayhi salaatu wasalaam taa waa ugu duceeyey inuu markaa cawradeeda u asturo oo midaan faydmin oo suuxitaanka iyo xanuunkaa daraaddeed ku faydmin inuu ilaahay ka yeelo waxay ahaan jirtay qofkaa dumarii mid suuxday ahaan jirtay laakiin si kastay u dhacdo u suuxdana aan cawradeedu faydmin oo shifmin waqaa'ic badan oo kala duwan ayaa saasoo kale soo arooray nin indhoola ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay ii bari inuu indhaha ii bixiyo oo mid wax arkaayo iga yeelo dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey kiina ilaahay wuxuu ka yeelay mid indhaqaba wakadalika cukaashatu bnu mixsan wuxuu uhi yaa rasuul allahi ilaah ii bari toddobaatanka kunee jannada gelaya xisaab iyo cadaab la'aan mid ka mida inuu iga dhigo deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey waxaanuu sheegay ducadaa in la aqbalay oo uu ka mid yahay kuwa jannada xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaaya inuu ka mid yahay calaa kulli xaal waqaa'ic badan ayaa la hayaa oo saxaabadu nebiga sala allahu alayh wasalam bay u iman jireen waxay odhan jireen allah inoo bari wakadalika xadiidkanna wuxuu sheegayaa yowmu alqiyaama inay dadku u tegayaan nebiyadaa laynoo sheegay nebi aadam iyo nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise iyo nebi maxamed ay ku dambaynayaan calayhi salaatu wasalaam intaba waxay weydiisanayaan inuu xagga allah uga shafeeco qaado bimacnaa allah u baryo ishfac lana ilaa rabbik marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal cidda nool ee kula joogtaa ee xayiga xaadirka ah dalabka aad weydiisanayso ducada inuu ilaahay ku baryaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya ama ciddaasi nebiya ha ahaadaan ama saalixiin ha ahaadaan yacni mid walba waa bannaantay in laga dalbo hadduu yahay xayi xaadira yacni mid nool oo kula jooga hadduu yahay laakiin asxaabta nebigu sala allahu alayh wasalam may samayn jirin iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday oo daartan adduunyo ka intiqaalay oo daarulbarsakh uu guuray inay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladdaa ay yidhaahdaan ilaahay noo bari iyagoo iyaguna daaru dunyaa jooga oo laba daarood ay kala joogaan taasi ma dhicin asxaabta nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma samayn nabiguna calayhi salaatu wasalaam uma sheegin inay tan noocaas oo kale a sameeyaan ducaduna waa cibaado waa tawqiifi iyadoo laba daarood la kala joogo ducayn laga baryo oo la yidhaahdo ilaahay noo bari iska daa in markaa la barye eh mid markaa bannaan maaha dadka qaarkood waxay gaadheen iyagu markaa inay dadkii dhintay iyagoo iyagu daaru dunyaa jooga iyaguna daarulbarsakh ay joogaan inay baryaanba yagii oo yidhahdaan kurbada naga fayd waxaa naga qaad yacni na sii marka lagu qabsadana waxay leeyihiin muraadka iyagu waxa weeye ilaahay noo weydiiyo nooga bari laakiin ta noocaasi daliil ma leedah may laa daliil laa daliil daliil markaa looma hayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu samaynaayo ducooyinka kala duwan oo dadku marba noocyaal kala duwan ugu ducaynaayo qof walba dantiisa mid soo aroortayna ma aha waxigana laynaguma sheegin xaaladduu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam adduunyada iyo xaaladdan kalena la ysagama qiyaas qaadan karo oo lama odhanaayo shay kastaoo nebiga calayhi salaatu wasalaam u bannaanaa fii daari dunya markuu joogay yacnii markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday dabadeedna way u bannaantay la odhan maayo wa qiyaasun maca alfaariq waa laba shay oo kala duwan oo la ysaga qiyaas qaadanaayo wey qiyaasun maca alfaariq wey xadiiska bukhaariga waxaa soo aroortay inay caaisha markaa xanuun ka cabatay iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam la joogo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa daraki yacni maxaa ku dhibaya haddaabaad dhiman lahayd oo deedna aan ku diyaarin lahaa oo ku maydhi lahaa oo ilaahay dembi dhaaf kuu weydiin lahaa yacni haddii aan anoo nool aad dhimato yacni aaskaagaan diyaarin lahaa waana ku maydhi lahaa ilaahayna dembidhaaf baan kaaga baryi lahaa waana ku duugi lahaa waxay culammada qaarkood ka daliishadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaynay u dhacaynin markii la oofsaday dabadeed caaisha hadday ka dambayso oo bimacnaa sidii markii dambe dhacday inay beri dambe dhimatay oo nebiga muddo badan ay ka dambaysay diyaarinta uu diyaarinaayo aaskeeda iyo duugitaankeeda iyo maydhisteeda iyo istikfaarku ilaahay uga baryayaa midnaba inayna dhacaynin bacda wafaatihi midnaba inayna dhacayn oo sidanay u dhacayn inuu maydhaayo bacda wafaatihi iyo inuu diyaarinaayo iyo inuu duugaayo aasayo ayaa inuu u dembi dhaaf dalbayaana aynay u dhacaynin laakiin haddii waxa weeye ay ka horrayn lahayd inta mid walba inuu u samayn lahaa ayaa xadiiska bukhaari iyo khayrkiiba soo wariyay in sheegaya marka istikfaarkii iyo ashyaadii kale saasaa laysugu ysugu laray haddiiba la yidhahdo xadiiska daciifka istikfaar baa ku soo arooray fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika astakfartu lakum iyadou xadiiskuba daciif yahay sida saxiixa ma sheegayso dalab laga dalbaayo la weydiisanaayo oo cid in istikfaar ka dhaco iyo inuu ducooyin badan oo kala duwan ku duceeyaa waa kala duwan yihi in istikfaarka sharcan laynoo sheegay inuu ka dhacaayo istikfaar ciddaasi ay samaynaysaana faa'iidayn mayso in la weydiisanaayo oo malaa'igtuba muuminiinta ilaahay way u baryayaan in allah u dembi dhaafo haddana taa macnaheedu maaha in malaa'igta laga dalbaayo wayastakfiruuna liladiina aamanuu waa laynoo sheegay ashyaada dhammaantood inay u ducaynayaan kulay ku tahay qudhaanjada godkeeda ku jirta kulay ku tahay kalluunka badda ku jiraa cidda dadka khayrka baraysa haddana taa macnaheedu ma aha in quraanjada iyo kalluunka iyo xayawaanaadka kale iyo marka waxa weeye la baryaayo oo la weydiisanaayo o la odhanaayo ilaahay dembi dhaaf nooga bari istikfaarku inuu ka dhacaayo iyo in laga dalbo farqa u udhaxaysa mana aha haddii istikfaar ka dhacaayo cid inuu markaa ducooyinka kale kala duwan ee mukhtalifu lmataalib ku saabsan ujeeddooyinka kala duwan ku saabsan mid waliba inuu gaar uga dhacayo lama macnaa inta soo aroortee laynoo sheegay waxyiga laynagu tilmaamaa umuuraha ghaybiga lagu kaaftoomaa lagama waasiciyo lagama badiyo qad axsana man intaha ilaa maa samic amaa xadiidka la soo wariyoo tilmaamayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam nin uu markaa tegay qabrigiisa uu ku yidhi istasqi liummatik ummaddaada markaa roob ilaahay uga bari oo istisqaa u samee tan noocaasi xuja kuma jirto waa midda koowaad ee saxiix maaha waa daciif oo sanad ahaan mid sugan ma aha cibaarada la ismoodsiin karo inuu markaa xaafid ibnu xajar tasxiixiyeyna maaha tasxiixu tasxiixiye waa muqayado wuxuu tilmaamayaa yacni muqayad weeyo ilaa halkaas inuu saxiix yahu tilmaamaya wixii ka dambeeya kama warramin yacni sanadka hadduu marka waxayn yacni uu qaydo oo caalimka muxadiskii uu yidhaahdo ilaa fulaan baa sanad saxiixa laga soo wariyey wixii ka dambeeya sixadeeda kuma ballanqaadin mar haddii ciddii qisadu ka dhacday aynay ahayn ay tahay cid ka sokaysa waa midda labaadee ficilkiisa xuja kuma jirto hadduuba sugnaan lahaa oo dee xujadu waxay ku sugan tahay adilada sharciga ay ku sugan tahay hadday nusuus tahay iyo hadday ijmaac tahay iyo hadday qiyaas saxiixa ah tahay mid walba intii midnaba ma asxaabta nebiguna sala allahu alayh wasalam may samayn jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam intay xabaashiisa tagaan inay odhan jireen ilaahay noo bari saa may samayn jirin hadday tahay fudalaa'u saxaaba oo khulafaa'u raashidiinkuuma ay ka mid ahaayeen hadday tahay casharatu lmubasharuun biljanna hadday tahay culammadii saxaabada asxaabta markaysaga xaraf laga hayaa ma jiro ama qisadan in la yidhaahdo saxaabi buu ahaa yacni waxa weeye tan noocaasi ma sugno sanadkeedu waa daciif oo bilaal musani ayuu ahaa marka in la yidhaahdo yacni mid sugan ma siday culammadu caddeeyeen sanadkeedu daciif weeye qaar baa waxay yidhahdeen annagu waxaanu cuskanaynaa saxaabiyaanu ahaanbee warkan markaa inuu u sheegay cumar oo cumarna aanu ku inkirin waxaa la odhanayaa farinta uu sheegayo cumar markaa in loo faray mooyaane inta kale inuu u sheegay riwaayada kama caddaa waxaa dhici karta cumar qisadan inaanu ogayn iyo intan markaysagaa tafaasiishan waayo bitafsiil baan ugu wada sheegay riwaayada kuma sugna haddaad markaa eegto aad u fiirsato cumar laftiisu ma samayn markii eh, caamu ramada ama abaaruhu markay dhaceen inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahdo xabaashiisa intuu tago nebiga inuu ku yidhaahdo ilaahay noo bari ma samayn cumarba allaahuma inaa kuna natawassalu ilayka binabiyina muxammed fatasqiina wa ina natawasalu ilayka bicammi nabiyina xadiiska bukhaariga waxa uu sheegayaa cumar bnualkhadaab radia allaahu canhu wa ardaah allaahow waxaannu kuugu tawasuli jiray oo bimacnaa ducadiisa aanu wax ku heli jirnay ee nebiga iyagii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waadna waraabin jirtay markaannu kuugu tawasullo oo bimacnaa roob inuu na siiyo ilaahay aanu kaga barinno ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam qisadii aynu soo aragno tilmaamaya wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina waxaannu hadda kuugu tawasulaynaa nebigaaga calayhi salaatu wasalaam adeerkii oo cabbaas ah marka cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah waa ka leexday markii nebiga la oofsaday dabadeed inuu nebiga yidhaahdo ilaahay noo bari waa ka weecday saxaabadiina sidaas kumay khilaafin qaar baa waxay yidhaahdeen wuxuu cumar sidaa u sameeyey min baabi jawaasi altawasuli bilmafduul maca imkaani jawaazi alfaadil aw alafdal shakhsiga mafduulka in lagu tawasulaa inay bannaan tahay caddayn la caddaynaayo daraaddeed ayuu saa u sameeyey yaday suuragal tahay ka fadliga badan in lagu tawasulaa ay dhici karto haddana waxa weeye ka mafduulka laga fadliga badan yahay in lagu tawasulo taa inuu caddeeyo ayuu uga jeeday laakiin ta kale dee inuu u qabay inay bannaan tahay daliil iyo naqli looma hayo waxaanu tilmaamay inuu waxa weeye markii horena saa samayn jiray iminkana saa ay samaynayaan waxay u fahmeen dadka qaarkood in tawasulkaasi ahaa tawasul biljaah in daatadiisa iyo jaahiisa iyo fadligiisa iyo xaqiisa lagu tawasulaayo wakhtigii nebigu noolaana taas ay ahayd tawasul biljaah tawasulka cabbaas lagu tawasulayaana ay ahayd jaahiisa iyo sharaftiisa iyo daatadiisa in lagu tawasulaayo laakiin tafsiirkaasi sax maa fahamkaasina waa khalad ee labada noocba waxay ahaayeen tawasulku tawasul biducaa'ih in ducadiisa lagu tawasulayo noocaasay ahayd nebigu markuu noolaayo daarudunyo joogay xayaatan dunyawiya markuu noolaa tawasulka lagu tawasuli jiray wuxuu aha tawasulun biducaa'ih hadda istisqaabu ku saabsanaa sow ma aha waa ninkii marka acraabiga u imanayey odhanayay ilaahay noo bari inuu roobna siiyo qisadaa iyo waxa la mid ku tilmaamaya cumar marka lafdiga bukhaariga xadiiska ugu soo arooray ee lafdiga mustakhrajka ismaaciili calaa saxiix albukhaari ugu soo arooray yacni farqi yar baa udhexeeya laakiin macno ahaan iyo mu'adduhu waa isku mid tawasulkan cabbaas uu ku tawasulayay waxay ahayd tawasul biducaa'ih riwaayaadka qaarkoodna waa caddaynayaan ducadii inuu markaa duceeyey oo cumar yidhi ducee cabbaasna duceeyey alfaaddii ducadiisana waa la soo naqliyey oo sanad saxiixa lagu soo wariyey cabbaasow kacoo ducee markaasaa cabbaas kacoo duceeyey allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakani min nabiyik wa haadihi aydiinaa ilayka bidunuub wanawaasina ilayka bitawba fasqina ducada caynkaasu ku duceeyey ilaahay ow balaaya ma soo degin dembi sababtii inay ku soo degta mooyaane lagumana faydin towbad sababteed mooyaane si kalena balaayada laguma faydo ama laguma faydin dadkuna way igu kaa tawasuleen meeshaa nebigaaga ka joogo maqaamkan ka joogo ah markaa adeer inaan u ahay oo bimansilati alwaalid aan ahay bay igu tawasulinaya inaan ugu fadliga badan ahay igumay tawasulin wahaadii aydina ilayka bidunuub gacmaha iyagu dembiyey ka buuxaan wanawaasiina ilayka bitawba foodaha iyaguna tawbad bay la khuduucsan yihiin oo ay la markaa dullaysan yihiin ilaahuna waraabi markaasaa yacni la waraabiyey sidaa tawasulka cabbaasba uu ahaa tawasulun biducaa'ih ayaa tawasulka nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu tawasuli jirayna ahaa tawasulun biducaa'ihi u sida ahaa taa keliya ma aha saxaabada qaarkood waxay sameeyeen marar kalena saasoo kale inay markaas sameeyeen wakhtigii mucaawiye uu imaarada hayey ayaa saasoo kale abaari dhacday waxa uu sameeyey mucaawiyana inuu markaa yidhaahdo yaziid ibnu aswad aljurashi inuu yidhahdo ilaahay noo bari calaa kulli xaal xadiidkan xadiisu shafaaca riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay faistakaasuu biaadama waxay gargaar weydiisteen aadam dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa istikaasada awliyada la gargaar weydiisanayaa yacnii awliyo dhimatay inay bannaan tahay laakiin waxay u gargaar weydiisanayaan maxay ahayd ma wuxuu kari karo mise waxaanu kari karin ta kale iyadoo laba daarood ay kala joogaan miyay gargaar weydiisteen mise iyagoo ay wada joogaan oo isku nolol nool yihiin oo uu xaadir yahay bay weydiisteen maya iyagoo yacni ay wada joogaan oo yahay xayi xaadira isku nolol ay nool yihiin xayaatan ukhrawiya sida markaa waxa weeye dadkii noolaaya adduunyada wada joogay yacni markaa sidoodii oo kale iyagoo ah aan laba daarood kala joogin oo xaadir yahay weydiisteen waa taa ay yidhaahdeen marka waxa weeye aadam ilaahay ha inoo baryo marka iyagoo aan aadam la joogin inay halkaa ka dhawaaqeen ma ahee waya'tuunahu aadam bay u tegayaan xaadir buu la yahay nolol keliyay wada nool yihiinoo waa xayaatun ukhrawiya waa wada joogaan waxay u gargaar weydiisanayaan waa maxay ma kurba naga faydbaa maya alaa tashfacu lana ilaa rabbik yacni waa noo duceeyo ilaahay noo bari dee adduunyadaba taasi waa bannaanayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inta loo yimaado ya isagoo xayi ah oo xaadir ah la weydiisto inuu ilaahay baryo laakiin taa loogama qiyaas qaadanayo iyadoo laba daarood la kala joogo daaru dunya iyo daarulbarzakh aan isku noolba la noolayn yacni markaa labada mas'alo faariq muctabara u dhaxeeya mid laysaga qiyaas qaadanaya maaha istiqaasadan lama wada diidin faistaqaafahu ladii min shiicatii cala aladii min caduwih ta noocaasoo kale ah oo cid xayi ah oo xaadir ah wuxuu kari karo laga gargaar weydiisto la yidhaahdo cadowga iga dhici la yidhaahdo waxaan iga gargaar wuxuu kari karaayo oo caadadu ay ku dareertay inuu awoodaayo ta noocaasi waxa weeye waa jaa'izatun bilijmaac ijmaac bay ku bannaantay ee lama odhanaayo haddii waxa weeye uu dhintay oo la xabaalayna sidoo kale waa la weydiisan karaa la odhan maayo qaar baa waxay yidhaahdeen oma derajo nebigu lahaabaa ka nuqsaantay oo yidhi derajaa nebiga ka nuqsaantay tasarufaadka qaarkooda uu awoodaayey inuu markuu geeriyooday dabadeed awoodi waaya ma derajo nuqsaantay sheegaysaa ma sheegaysa darajo nuqsaantay markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam adduunyadan dee tasarruf buu ku lahaa waa guursanayey ee dumarkiisu u tegayey waa xajinayey waa cimraysanayey yacni waxa weeye dadka markaa xanuunsanayuu soo booqanayey masaa'isha la weydiiyuu ka jawaabayey waa fatwoonayey dadku kale xukumayey ashyaadii oo dhan ma samaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni ma samaynaya zawjaadkiisii fii daari dunyaa ma u tegayaa adduunyada yacni waxa weeye ma soo xajinayaa ma cumraysanayaa muslimiinta ma la jihaadayaa ma u nasteexaynayaa masaa'isha la weydiiyo ma ka jawaabayaa ciddii isqabato ma kala xukumayaa ma islaaxinayaa ashyaada noocaasi ma ka dhacayaan maya kama dhacayaan hadday ashyaada noocaasi ka dhacayaan saxaabadiisii muxuu u dhex geli waayey markii waxa weeye qaarkood ikhtilaaf soo kala dhex galay oo ikhtilaafkiina wakhtiyada qaarkood u gaadhay baa gacanka hadal inantiisi faatima iyo abubakar muxuu u islaaxin waayey faatima markay ugu cadhootay abubakar dhaxalkii aabbahay buu issiin waayey muxuu nebigu ugu sheegi waayey calayhi salaatu wasalaam inayn dhaxal lahayn dadka ku ugu jeclaa ayaa qaarkood khilaaf soo kala dhex galay nebiguna islaaxa waa jeclaya dadka inuu islaaxiyo waqaa'ic badan baa markaysa markaa dhacday oo xataa jamaacada salaada wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga dib dhacay liajli islaaxi innaas ciddii isqabataa nebiga xabaashiisa intay tagto nebiga garta ma u sheegan kartaa oo xakam saa ma kaga dhigan kartaa nebiguna ma kala xukumi karaa maya fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir imaamu shaaficiiyo culammaduba markay leeyihiin markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam in isaga loo xukun tago ayay ahayd celinta xagga rasuulka loo celinaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fima shajara baynahum laakiin markuu nebigu geeriyooday dabadeed celinta xagga rasuulka loo celinaya waxay noqonaysaa raddun ilaa sunnatih muxuu imaamu shaafici sidaa uu leeyahay culamada kalena uu leeyihin fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum jaa'uuka miyay soo gelaysaa xaaladda marka waxa qabrigiisa la tago maya ma soo gelayso ma soo gelayso waxay sheegaysaa isagoo shakhsi ahaan marka loo tagay t sheegaysaa laakiin marka xabaashiisa la tago ma soo gelayso ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahun alaaya qabriga nebiga marka la taga miyay soo gelaysaa oo dumarkii ay la baayactami karaan mu'minaadka ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo hadday xabaasha nebiga tagtoomo waxay odhanaysaa nebigii waa la baayactamayaa waa yubaayicnaka ayaa faa'iidaynaysaa yacni markuu noolaa iyo markuu dhintayba maya waxay ku saabsan tahay waa markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam saas aawood isagu dadkii la baayactamaayo waxay ku gaar ahayd markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam marka aayadda waata ku sugnayd fabaayichunna la baayactan oo baycada la gal amarkaasi wuxuu ku saabsan yahay waa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam fii daari dunya noola ayuu ku saabsan yahay calaa kulli xaal adilada caamkana waxay tilmaamaysaa in allah la baryo ashyaada allah sokadii la baryaayo oo amwaadda iyo dadka dhintay iyo markaysaga baryista la baryayaa waxay u awoodayaan inay jirin waxay u kari karaan inay jirin ducana inaynay ka ajiibin waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk